wax diinta ilaahay ka hor imanayoo lagula dagaalamay baa loo gashaday markaas hadda waxaad ii meesha intaad gashay shal cag laaluushoon qaatay xaaraanba codayntaa xaaraana gelitaankaa xaaraana tegitaankaa xaaraana war islaamnimadaada khatar ku jirta aniga sharcigu muxuu ka qabaa qoorjarka ama tinta qadaadka laga goynayo fiihi tafsiilun axaadiidta horta nahyigaee soo aroortay maxba kama asixin masaladaana xaafid ibnu cabdilbari baa fi tamhiidi inta ugu badaneen arkay kaga hadlay markay qaarkood ku dareen calaamaatu lqiyaama waxaa ka mida xalqulqafa qoorta iyo jeega xiirkaa ka mida keliya waxa ugu dhow ee masalada taaban kara xadiisulqasac weeye nabigu nahaa can ilqasaci madaxa qayb la xiira qaybna laga tago saa darteed qoorjarku haddii uusan soo gaarayni xaddii asalka ahayd ee timaha madaxana waa bannaan yahay wax daliiloo taxriimiyeena mala culimmo badanna kutubtooda inuu bannaan yahay ku sheegeen haddii ay soo gaaraysa madaxii asalkiisii timaha ahaa qayb ka mida in la jaro ay soo gaaraysana nahaa canilqazaci baa ku dabaqmiyo ma bannaana inta aan garanayo ninka hal su-aal buu ku daro adoon weyse qabin kitaabka qur-aanka ma akhrihi kartaa horaynu u soo marnay ka warran nin hadduu diinta caayo oo haddana markiiba ashahaato naagtu ma ka furmaysaa koow ninku diinta hadduu caaya waa gaaloobay diintu waxna ma yeelin inayna wanaag iyo darajo weyn agtiisa ka lahayn baa la gartay cayda ilaahay iyo nabiga la caaya calayhi salaatu wasalaam iyo diintoo la caayaay waa gaalnimo aan hakad lahayn markuu saa yidhi xilihii furan laakiin intayna ciddadu dhammaanin dib hadduu usoo islaamo inay reer noqdaani wax diidaya ma jiro shahaadaduna dib waa ugu furan tahay kadibna towba saadiqa hadduu la yimaado dee gaal soo islaama ilaahay towbada waa ka aqbalaa maxaa soo haray hal mid nabiga caydiisaa masala ku soo hartay nabiga caydiisa haddaa towba saadiqaa keenta allaha kaa aqbalo dilku laakiin waa xukum sharci oon sina kaaga dhacaynin qofku haddii qisaas lagu yeesho waan toobadkeen astakfirullah yidhaahdo astakfirullah allah ka aqbala laakiin qisaasta dadka hadday rabaan tiirkaa lagu geyn xaddu rajmi hadday kugu waajibto ama xaddu sariqa kugu waajibto gacan lagu gooyo astakfirullah astakfirullah allaha kaa dhaafo laakiin xadda waa lagaa fulin nabiga caydiisu xad bay leedahay gaalnimadii iyo aakhiradii iyo ka sokayso qofkan qoorta in la jara marka salaada soo tukaa la dhihi bannaankaanu kuu taagannahayo manqaski mindidaanu haynaayo madaxaanu ku jari mar haddaad nabiga cayday cayda nabigu xugun dilahayn ma laha mar hadduu dhintay markuu noolaa xaq isagoo uu leeyahay oo hadduu rabo uu cafiyi karuu ahaa masaladaa ninkii shaki ka qabaayay assaarimu lmasluul calaa shaatimi rasuul sheekhislaam ibnu taymiya si fiican hadduu akhriya masalada masale ijmaaca weeye masale nisaac iyo muran kufrigeedu galana ma aha bacdulmutafaqihun diin aqoonin baa khilaaf inay geliyaan isku dayey aimatulcilmise ijmaac qaciga ah inay tahay bay soo guuriyeen kitaabkaa lagu daawacay mar qaarkood saddex mujalad masaladaa nabiga caydiisa keliyu ka hadlayaa haddii uu kaa kugu dheeraado ashifaa fi tacriifi xuquuqi mustafaa qaadi ciyaad akhri rag axkaan akhrii jiray oo fuqaha ahaa baa arintaa loo dilay cayduna ma kale leh haddaad cadaysato iyo haddaad sarbeebto haddaad ula qasadecay iyo haddaadan ula qasdin qoorjar wey wax kala ma laha maqaamka nabiga agtiisa calayh salaatu salaam si xun qori loogama jebiye fuqahadii maalikiyadu waxay qoorta ka jareen nin faqiihayoo fatwoon jiray baa dhowr maalmooduu majlis ka yidhi nabigu wuxuu yidhi meeshuu dhihi lahaa qaala alyatiimu sala allahu calayhi wasalama ku yii agoonkii wuxuu yidhi waxaa la yidhi isagoo nabi ahaa agoonkii waxaad u tidhi waxoogay dhaliilid baa ku jirto waad yar liidaysaa war hedhe soo qabta war sheekh buu ahaa ma leh war faqiih buu ahaa ma leh war ninkan diinta waa yaqaanaa qoortaa loo jaray diin baan aqaanaa ha kaa saarto aakhiradda daacad kaaguma jeedin adiga aakhira ilaahay taa ka xisaabtama annaga qoor casayn weeye xukunka yagu marka laakiin aad fulinaysaan arrintaa ku tallaabsanaysaan culummada meesha iyo wakhtigaad la joogta weydiiya masaalixii mafaasida la eege ninbaa wuxuu ku xilxila furay inuu sigaarka cabidiisa joojinayo haddana sigaarkiibuu ku noqday hade naagtii waa furan tahay tacliiqu alaaq weye alaaq baad shardi ku xidhay shardigiina waa jebisay dalqadaasi tagtay rajactu ma furan tahay haddii ciddadii intii lagu jiro aad tiraahdaa dalqadihiina ayna kaa dhammaanin weeye ninkana wuxuu leeyahay bakhaar baa aniga iyo nin kale naga dhaxeeyey dabadeed wuxuu ka kireeyey diish ma bannaan tahay in laga kireeyo waxaan u fahmay diishashkan filimadan qaabka dareen soo daaya miyaa taa hadday tahay ma bannaana wixii idinka soo galana xaaraan weeye xaaraantoo la kaalmeeyana walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaani wey nimanka diishashka xunxunkaa in laga kireeya meel ma bannaana in waardi loo noqdana ma bannaana in guriga loo xaaqana ma bannaana in koranto loo xidha ma bannaana in biyo loo soo daaya ma bannaana qashin gurigooda albaabkooda businesskooda xiray in laga qaado ama garab loogu noqdana ma banaana intaa mid haddaad samaysa musaacada cala almacsiya wey dembi baad ka qayb qaadatay ilaahay ha ka yaabaan dadkaas qofkani laba su-aalood buu soo qorayoo tii hore ma hayo iyo tii labaatoona wuxuu leeyahay ta kale sunnooyinka salaadaha ka horeeya haddaan imaaddo salaadii oo laga baxay ama waktigeediiba qariib yahay goormaan tukanayaa horta salaada haddii salaadiiba laga baxay sunnada horeysiiso kadibna salaadaadii ka daba tuko laakiin salaadoo lagu jiray dheh salaadoo lagu jira haddaad timaada la tuko waktigeeda haduu gabaabsi yahay salaada faradkaa ka gaad sunankana dib ka qadee nabigu ragcatayn duhur ka horreeyey markay ka tagena uu ka mashquul sal slam bacda alcasri buu qadeeyey sala allahu alah alih wasalam qofku muxuu ku qaangaari karaa somaynaan soo mari shuruudda ma ka mid baa inuu shan iyo toban sana ama lix iyo toban sana dhammaysto su-aashan waad soo dahday cashiradii dib uu noqo ama ardadii joogtaa kugu meerinoo kugu soo celine halkaa gacanta taag nabigu calayh isalaatu wasalaam nabiga markaan ku salinayo allaahuma salli calaa sayidinaa muxamed mashruuc miyaa gaar ahaan ataxiyaadka ataxiyaadka maya ataxiyaadka iyo aadaanka sayidinaa laguma dari karo oo nabigu intuu baray ka mid maaha banaanka markaad nabiga ku saliyaysasa waad ku dari kartaa amaa waxa uu khumaari daldalay kitaabkiisa tashniifu اlaadaan bistixbaabi siyaadati fi اaadaani fi الtashahudi واliqaamati واladaan saddexda boqol afarta boqolee beeje halkaa uu qoray waxaan jirin buu wax ku madmadoobeeyey ninkii akhrihi karana daanahayo wuu iga soo doonan kara axmed ibn sidiiq اlqumaari ninkii dhanna ka fiicnaa dhanna ka xumaa marka warkaasi ma jiro hadyiga nabigana ka maha aadaan iyo aqim iyo atashahud in lagu daro qof wuxuu leeyahay ma lagu magacaabi karaa dadka qubuuraha ku dawaafa mushrikiin waxay samaynayaan waa shirki xukunka haddaad xukumaysaay waa shirki dawaafkana walow muran fuqahadu uu ka jiro dawaafkan lay dawaafayaani ma cibaado la sarfiyeyba masalada waa masale ay fuqahada fataawadooda iyo madaahibtu isku yar qabteen laakiin hadday cibaado iyo duca iyo u leexiyaan waxay sameeyeen waa shirki taa waad dhihi kartaa haddii aad cumuum xukumaysa ilaaqa oodan qof mucayana oo gaara ula jeedinoo duruuftiisu ka duwanaan kartana ninkiisaa sameeye mushrik weeye waad dhihi kartaa laakiin qof sameeye waa mushrik hebeloo saasuu sameeyey shuruud iyo mawaanic bay u baahan tahay mawduuceeda lagaga hadlo waa laga yaabaa masaladaas qolyaha takfiirka ee maalin dhaweyta haddaan mar labaas ku soo noqon inaan ka hadallaa laga yaabaa oo nusuusiy aqwaasha markaa keeno ma laga rabaa qofka ma'muumka ah in uu yidhaahdo samica allaahu liman xamida su-aashani way soo hor dhacday jawaabteedii casharkan ku soo maray nijaaso ayaa igu taallay waan ilaaway markaan salaadii ka baxay ayaan xusuustay ma soo celinayaa haa waktigii hadduu weli joogo qiyaasa cala almusii fii salaatihi waktigii mar hadduu joogay waa lagu celiyey haddii waktigii baxayna qiyaasan calayhi salaadihii hore soo celi lama dhihine waxba inaad soo celisa laguma laha masalada khilaaf iyo tafsiil intaa ka badanna way leedahay haddaba su-aalaha markaan ka jawaabaya aniga shaafici miya cashirkii waan ka baxay intaan kitaabka aqriyay unbaan shaaficiya nahay waxaan ku tukadaa masaajid laga qunuudo subax kasta dadka ku tukada qaar waxay u yidhaahdaan aamiin qaarna way aamusaan maxaan sameeyaa haddii aada masaajid kala haysatana ku tuko haddaadan haysaninna salaada jamaacada waa la qunuuday ugama hadhi kartid bisin baa kor loola jahrayiyo salaad fajar baa la qunuuday jamaacada intii looga hadho kelikeli iyo gaargaar iyo gadaalgadaal looma tukan karo waa inaad salaada jamaacada la tukataa markay iyagu qaadaanna aamiin laguguma laha adiga qofkan wuxuu leeyahay salaan salaan kadib addinka marka uu mu muadinku marayo xaya cala salaa xaya cala alfalaah ma laga daba dhihi karaa xaya cala salaa waan soo marnay xalay soomaa culumaa qabta oo cumuumka faquuluu mila maa yaquulu lmaadinu leh laakiin adilo khaasaa jirto xaya ala aya cala alfalaax markuu ku yidhaahdo waxaa dhihi laa xawla walaa quwata ilaa billaah radiitu billaahi rabban in la yidhaahdo bacda aadaanka ka waran intaa arkay ma xasuusto nas asaxay oo ku asaxay ma xasuustee ducadii baan xalay soo marnay salaatu duxaa daa'iman ma la tukanayaa maca annasi fii kulli yowmin miya fii kulli yowmin haa maalin kasta waa la tukanayaa xadiidkii muslima yusbixu calaa kulli sulaamaa maalin kastaba laba ragcadood baa ka gudina way ahayd xadiidkii abu hureyre la dardaarmay saddex nabigula dardaarmay ka tegayana wasalaaturacatayni fii waqti duxaa maalin kastay ahayd maalin kasta saa darteed waa la tukan karaa ma la akhriyi karaa adciyada lasoo guuriyey markii la aqimo kadib allaahuma rabba hadii dacwati taamati inuu yihahdaa nacam aadaanka iyo aqanka labada maa magaca aadaan baa la yidhaahdaa bayna kulli aadaanayni salaatu nabigu markuu leeyahay soo labadooda ma aha ducadii aadaanka la aqrinayay unbaa tanna sunno ah saasay culimmada in kamidihi leeyihiin qaarna waxay leeyihin adinka horun baa loo jeedaa waa masalo khilaafiya laakiin daahirkaasaa iila dhow markeebaa la akristaa adkaarta suuqa lagu galo ee ah laa ilaaha ila allahu ducadaas de suuqa markaad sii gelayseed ku dhowdahay aadana dhex istaagin weeye markaa maxaan akriyaa suuqima wax kala gedinayaayoo dukaankan ka bilaabi lahaa umbaaniyee naftii isku haysanaayoo shaydaanku imashquuliyaaye waxaa jirka loogu yeelayba markaa inaad xasuusato darteed soo maha qofka musaligiihi hadduu samic allaahu ka taga salaadu ma buri maya sujuudu sahwi ma lagu leeyahay asaxiixu laa waxyaabihii lamid maaha ay sujuudu sahwigu soo aroortay masalada shaaficiyaan ka ahayoo sujuudu sahwigu intay soo aroortay unbaa loo sujuudiye abwaabulqiyaasaadka ha laga daayo ka waran salaada subax oo la tukanayo saddex saac oo subaxnimo anuu awooda inaan tukado tukan karo xilligeeda waxaan u malaynayaa hurdaa la tagtay miya qofkan hadday hurdo ka tambadisayna ee salaadii man naama cani salaati aw nasiyahaa wey falyusalihaa idaa dakarahaa markaa xusatee soo toostaa tukan haddii aad salaadii maqlaysay aadaankii ood isaga noqotay warkac aad tiri oo isnabtayna oo salaadii saa kaaga tagtayna inaad gaalowday baa qoraxda day kaa soo baxday in kalaa muran ka taagan yahay gaal iyo muslim waxaa tahaybaa horta laisu haystaa faman tarakaha faqad kafara baa dushaada taagan maqadayni waa masala khilaafahe haddii muslim buu ahaa la yidhaahdo asaxiixu nacam cumuumka fadaynullahi xaqu bilqadaa'i bay geli waxaad ii caddaysaa ataxiyaadka farta la dhaqaajinayo anigii ka soo hadlay maahano minhaaj lama hor orde waa soo hor ororday soo maaha salaada taraawiixda dadka qaar waxay tukadaan saddex iyo labaatan tan ramadaan kitaab baabu siyaam inoogu dibdhig markaan salaatu taraawiix baabu siyaam tagno ama ramadaanka marka la gaaro su-aalaha ku soo dara insha allahu tacaala kitaabka waxaad ku sheegtay ragcadaha salaada raacsan sunanka salaadaha faradka raacsan inay saddex iyo toban yihiin labiyo tobanka xadiidka ku soo aroortay toddobiyo toban yihiin labiyo tobanka xadiidka ninkii tukada ku aroortay sunanka taabicada miyay ku jiraan haa sunankii taabicada ahaabaa sii kala adag labiyo toban baa u ajir badan labiyo tobankaasuu xadiidka umu xabiibo sheegay radi allahu canha wa wuxuu yidhi hadduu imaamku daa'imo qunuudka salaada subax kasta sida rukni ka mida salaada oo kale ma inaan raacaa oo aan dhaha aamiin su-aada wuxuu ka soo jawaabay soo maaha rukni lagama dhigi karo shaaficiyada tukatana rukni ma rumaysna ee waxay rumaysan yihiin inay sunan ka mid tahay wuxuu yidhi suufiyada qaar ayaa qaba in mawtaadka nacfi leeyihiin waxayna deliishadaan nabi muuse oo u shafeecay nabi maxamed sal allahu calayhi wasalam kontankii salaadood marka xayaatada ambiyadu waa ka duwan tahay awliyadu ma samaday ku nool yihiin bay leeyihiin ambiyada loogama qiyaasto qofkuna qofkuu la teliyey iyo isagaa ilaahay agtiisa wax ka soo qaaday waxba isaga dans maaha hadda markaynu qaadiriyo nahay tii uu tiriyey qasiidadii uu tiriyey aan qaadayno sheekh sheekh qaasim ilbaraawi markii uu tiriyey waxay dhahayd shalila ya cabdilqaadir muxyidiin fii qalbi xaadir markii la qaadayo meeriska dambe i akhriya idinku se wax qaadiriyahabaashan aan radiyayna wax waayahan ku hadhay oo ma laha mardee abyaadii laisku toosin jiray codkii awl raggii baashu dhihi jira kolla waxun baa idinka fadhiya haye sarag baan qabta haye kuwa dambe kaas dhexduu kaga jira kaas yaa imaama albudalaae waamiira nujabaaye وغياث الفقراء جد وخذ واسمع وبادر soo budale iyo idinma soo sheegin ya imaama albudalaa'i wa amiira anujabaa'i wa khiyaasa alfuqaraa'i fuqarada kii u gargaari jirayo jud noogu deeq wakhud cadowga iyaga qabo wasmacna maqal oo wabaadir soo degdeg intee joogaa waa wadaad waa hora lafa noqda xagee joogaa haddii uu wax degdegi karo oo difaaci kara muxuu isagu mawdka isaga celin waaye ciidda jirkiisa cuntaysa muxuuga qaban waaye wax hadda maalmo dhaweyta qubuur la saaray baa la cabaadayey oo nimankan adduunka iyo cirka dhulkay kala hayaan lalahaa qabrigoodii wiilal fagay ma iska difaaci waayo bilaash baa meesha ku lugoodeeme afartan sano iyo konton sana laag fadhiya waxaa laleeyahay cirkiiyo dhulkuu kala haya ninka cirkiiyo dhulka kala haya adduunka saa wuxu rogay wax walba la duulaya wiilasha wiilashan faaska iyo faaska wata iyo badeelada bakaintuu ka qabqabto baka jabin waayo waxaad tidhaahdeen kii qabriga galaybu intuu tagu malaa'ig ka celin war ninkii malaa'igta ka adkaaday afar wiil oo wax badan wadinin oo caka iyo bastoonad wata laad ma kala daari waayo war meesha waxbaa jirinoyo ninka qabrigiisii difaacan waaye adigoo meel kala joogo wuxuu kuu qaban inteeyaan carwa kaase kuwan awliye adduun bay kala hayaan aada leedihiin qabrigooda dameer ku dulkaajayaa ka caydhiyaan carurkaas qabrigooda dameer ku dulkaajaya wax kale iska daayi xataa ninkii reer shabeelle yidhi ha noqdaan wuxuu ku faalaya geesinimo arweynoo hagaagtay haye annagoo sideed keliya ah baan qabrigaa baydhurba ka caydhina <laughs> sideed keliya aan ahay sideed qof keliya qabrigaa baydhurba ka caydhina caruurkaas iyagoo sideeda intay isu tagaan hal qabri weli korkiisa dhuruuha ka caydhiyaan muxuu sari ninkaani marka nafciga iyo duriga ay haystaan iyagaa ciidda isaga celin lahaa iyagaa qabrigooda ku waaban lahaa iyagaa kuwa qodaya iska dhicin lahaa iyagaa lafahooda tootoosisan lahaa salliyo iyagaa dhigan lahaa qabri hoostiisa daara ka dhigan lahaa nin intiiba isgabay aniga goorta kuusoo gurmadi wa min alamwaati nin lafaba noqday wuxuu kuu qaban adiga roob nasiib leedahay roobku kusiinka markuu noolaabusa roob keeni karin ee is-ordaye xoogga laha ee murqaha lahaa marka nimayo ummadda waa un la rogeeyey waxaan dadka rumaysani bal ha laga hadla islaan miya taasay u baahan tahay halkan wuxuu leeyahay sheekhow naga jaahil bixi haddii nin uu argeysaaraan hoos baan isi weydiiyaan ninkan su-aashu weydiinaya waxaa weeye mogtahay waa xaajo aan garteeda bay telefoon ku galay maalin dhaweyto i weydiinaya iyadoo laysu haysto nin baa waxaa lagu soo eedeeyey sacbuu kufsaday diibay weydiinayaa hadda laba qabiil baa isugu dhacay oo labadii qabiil iyo ninkii iyo sacii iyo laba markhaati baa baa la keenay xerada ifa la yihahda qaxootiyada baa gartiibaa baytelef waa laygu soo wacoo layidhi xaajadaasa laisu haystaaye xoogeeda sharcigaa noo sheega xaajadaasa laysu haystaaye hadday ku caddaato cinda jamhuuri culamaai waa tacsiir tacsiirtaana qaadigu qoorgooyin wuu ka dhigi karaa dil wuu ka dhigi karaa qaadigu si aan anshaxiyo dhaqan xumada dadka ugu sii fidin inuu yar garaaciyo inuu canaantana wuu ka dhigi karaa hadday ku sugnaan weydana qolada ku soo baa la garaaci la ganaaxi la tacsiiri wuxuu yidhi kow iyo toban ragcadood iyo saddex iyo labaatan ragcadood ramadaanka tanna waa ramadaanka iyo dib nooga keen waktiga makilka markaas dadka had u geliya wuxuu yidhi salaatu اlxaaja ma xadiis صaxiixa ah, mise ma aha salaatu اlxaaja haddii salaatu اlistikaara aada uga jeedo way asaxday haddii kalena inaad soo faahfaahisaa ficnaan lahayd fadhiga soo socda salaada tahajudka ma bannaan tahay in masjidka lagu tukado tan ramadaankii baan ka hadlayna waa ramadaanka inuu isudaa soddon iyo sagaal imanaysaa afartan igada subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaa anta astafiruka atubu ilayk fuqahadana madaahibta kala duwan masaa'ilkii nasku sheegay kuwo aan ahayn oo min baabi baabilijtihaad ay ugu dareen baa jira haddaba halkan wuxuu yidhi faslun waalmar'atu qofka haweenka ahi tukhaalifu arajula ninka way khilaafsan tahay oo way kaga duwan tahay marka salaada la tukanayo fii khamsati ashyaa'a shan bay ku kala duwan yihiin oo raggu ay isku khilaafsan yihiin iyo dumarku waxau leeyahay shantani qaabka raggu u samaynayaan iyo waxaa kala duwan qaabka dumarku ay u samaynayaan oo kayfiyadii salaada loo gudanayay ah midka koowaad farajulu ninku yujaafihu wuxuu ka dheeraynayaa mirfaqayhi labadiisa xusul wuxuu ka fogaynayaa can jambayhi labadiisa dhinac halkani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo marka aada sujuudayso iyo marka aada rukuucayso markaad lawyaha qabsato iyo gacmaha markaad dhulka dhigto waa inaadan labadaada gacmood jirkaaga ku nabin ama intaad caloosha hoosteeda geliso iyagaba aadan cuskanin ee labada gacmoodii ay ka baxsanaadaan dhinacyadaada laguma laha qofka garabkaaga ku tukanaya waa inaad ku dhibtaa ee marna keli baad noqon kartaa marna imaam baad noqon kartaa marna adigoo ma'muumaad meel waasaca heli kartaa marna dad baad ku dhex jiraysaayo adoo xuquuqdooda ilaalinaya baad hadba intii aada awoodo gacmaha kor uga qaadaysaa dhinacyada wa yuqilu baطnahu calooshiisana kor buu uga qaadayaa can fakhidayhi labadiisa bowdo fi rukuuci wasujuudi marka la rukuucayo iyo marka la sujuudayo haddaba intaa haddaynu hal masala ama haddaynu ka dhigna laba mas'ala oo waa laba mas'ale masalada koobaadi waa gacmahaaga inaad dhinaca ka fogayso waa fi rukuuci wasujuudi arrintaasi waa arrin sugan in raggu ay samaynayaan waana arrin nabigeenna ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka uu tukanayo labada gacmood dhinaciisa inuu ka qaadi jiray ilaa qofka gadaashiisa ku tukanaya ama taagani ay kilkilihiisa cadiinkooda u arko kilkilaha cadiinka la arkaya loo jeedo riwaayaadka qaarkood baa sii faahfaahiyeyoo xataa yuraa cufratayhi bay riwaayaadka qaarkood yidhaahdeen cufradana waxaa la yidhaahdaa jirkan cadi iyo halkan ah marka intay timo ka soo baxaan laga gooyo meeshiioo jir ahaanu cad baa yarmadow ka dhex muuqanaya taasaa cufra la yidhaahdaa waayo xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam funaanadana lama xiran jirin marar badan shaatiyaalla lama qabin marna qamiis baa la qaadan jiray marna laba go' baa la qabi jiray qofka labada go' qabaaye marka uu taagan yahay kilkiilihiisu waa u qarsoon yihiin laakiin goorta uu ama rukuuca ama uu sujuudaay gadaal waa laga arki jiray haayada haddaba xadiidkaas cabdillaahi bni malik ibni buxayn ee saxiixeynka ahaaye xataa yuraa bayaadu ibtayhi gacmaha kor buu u qaadi jiray waa inaad tixgelisaa macna alghaaya macnaa xataa haayada ay leedahay asalka gacmuhu dhinacay hayaan kor baa looga qaadayaa ilaa kilkisha la arki karo waxaa faham khata ah inuu qofkii u qaato in labadii gacmood la toosinayaa xusulladoodii ama xagga gadaalgadaal loo rogayo qofkii ilaa haayo aan loo baahnayn uu gacmihii faydayo waxaa weeye gacmuhu iyagoo gadaal xusulkii u jeedo baa waxoogay laga durkin jiray ilaa laga arko ee ma ahayn waa la dabagadii jiray dadka qaarkii hadda markay tukanayaan waxaad arkaysaa labadii xusul labadaasay u kala jeedaan sidaasna maaha macnuhu labada xusul gadaashoodiibay u jeedaan laakiin waxoogay baa dhinaca laga durkiyey xataa yuraa ilaa ay gaadhayn la arko taasi nabigu waa sameeyey sal alla alay wasalam riwaayada abu daawuud asaxday waa kay leedahay xadiidkii abi xumaydin isaacidi ee toban saxaabada intuu ku yidhi ana aclamukum bisalaati rasuuli illahi sal slam tobankii naasu wuxuu yidhi anaa salaadii nabiga idinku aqaana markaasaa waxaa la yidhi haye baltuga waa ku firinayna hadaan naga taqaane markuu dhammeeyey fiihim abuu qataadata buu leehay markuu dhammeeyey bay waxay yidhaahdeen sadaqta sidaad u tukatuu nabigu u tukan jiray sal slam markii uu tukanayay haddaba salaada maalintaa ee nabigu si tukada uu tilmaamayey baa wuxuu sameeyey labada gacmood buu dhinaca kor uga qaaday sujuud bay ahayd markaa la tilmaamayee labada calaacaloodna labada garab halkaa hortooda uu dhigay sayna gacantu gadaal haddii la dhigay gacanta qaybta ee dambaa kor usoo kacayse tani nabigaa sameeyey sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiguna wuxuu ihi saluu kamaa ra'aytumuunii usalli khitaabkaasi waa licaammati اlmuslimiina wey ma kala lahaa rag iyo dumar haddii la yidhaahda dumarku kor u qaadi maayaan waxay u baahan tahay deliil caddaynaya cumuumkii salaada nabiga ku dayda calayhi الsalaatu wasalaam saan u tukadayna u tukada muslimiinta uu yidhi sidaasuu nabigu u tukaday haddaba qaybta dambe dumarka laga hadlaya markaynu gaarno haddaan helno daliil dumarkii ka saarayana de sidaa mualifku u sheegay bay noqon haddii aynu daliil weynana de waxay noqon cumuumkii asalka ahaa baa lagu baaqi ahaano istinaa daciifa ah buu noqon masaladaasi masalada labaadi wayuqilu baطnahu la calooshiisana kor buu uga qaadayaa can fakhidayhi labada bowdo fi rukuuci wasujuudi masalada caloosha kor ha looga qaada labada low labada bowdo sujuudda waa la gartay oo qofka sujuudsani bowdi calooshiisu bowdyaha waa taaban kartaa laakiin waxaa isweydiin leh qof rukuucsan say u taaban waxay yidhaahdeen cala ixtimaali asalaati fi ljuluusi qofku waxaa laga yaabaa qof macduuraho fadhi ku calooshaadu waa taaban kartaa xaaladaha qaarkood bawdyahaaga waa ilaa masalada ay aad uga dhacayso wasujuudi wey markaad sujuudayso caloosha bawdyaha iyo lawyaha inaad ku qabaata lama rabo caloosha kor inaad uga yar qaadaa la doonayaa arrintaasi waxay culimmada in badan oo ka mida u deliishadeen in nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisa marka la tilmaamayay la yidhi marka uu sujuudayo wuxuu sujuudi jiray siday riwaayadii nasaa iyo kayrkii mujakhiyan isagoo calooshiisa kor dhulka uga qaadaya riwaayadda qaarkood baa sida saxiixa ku qoran ku tilmaamay hadduu neef ari oo yari inuu hoos ka hoosduso uu rabo uu ka hoosdusi karay haddaba calooshaan boodyaha saaray iyo neef ari a igu hoosdusayna isma qabato waa inaad caloosha kor uga qaadaa bowdyaha xaaladahan aan ka hadlayna waa xaalad abiiciah qofkii xaalad iyo caafimaad darra ay ku kaliftahay taasi waa baabu daruuraat amaa riwaayada abu daawuud uu ka wariyey min xadiidi abi xumaydin uu leeyahay nabigu idaa sajada faraja bayna fakhidayhi bowdyaha kor buu uga qaadi jiray hayra xaamilin baطnahu calaa shayin min fakhidayhi calooshiisana ma dul saaran jirinoo kuma cuskan jirin wax bowdihiisa ka mida riwaayadaasi waa riwaaya daciifa weeye sababtoo ah sanadkeedu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdaa cutbata bni abi xakiim ninkaana xaafidku waa ka taqriibka kuleh saduuqun kaiiru lkhata aad buu qaladkiisu u badan yahay riwaayadku markuu warinayo kuwan kale ee neef waxaraha ah hoos mari karaya baa maqaamkiisii gudaya oo ka kaafinaya deliil ahaan tanna in la samaynayo oo dadku samaynayaan sunnadii nabiga laga wariyay casan saa inuu u tukaday rag iyo dumar way u sinnaydee haddaynu daliil helana dumarka waynu ka saari haddii daliil la waayana de axkaamtii kale salaada isaga midkahaynun bay raaci saddex wayajharu ninku wuu la jahrayaa fii mawdici اljahri mowdica jahriga qiraa'ada loo aqriyo salaadaha ama farad ha noqoto ama sunno ha noqotee qiraa'adeeda wuu la jahri waa masalada saddexaad masalada afraadi waidaa naabahu haddii uu la soo darso shay-un wax hadduu la soo darso baraarujin u baahan fi salaati salaada dhexeeda sabbaxa uu tasbiixsanoo subxaana allah buu dhihi halka dumarku ay gacanta sacabka ku dhufanayaan oon u tegi doonno mas'aladan iyo labadan mas'alo cumuuman farqigu muctamad buu leeyahay waynu ka hadli doonnaa markaynu xagga dambe gaarna raggu inay tasbiixsanayaan waa qisadii nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sahl bni sacdin isaacidiiyo saxiixeynka ahaa baa nabigaas soo galay calayhi salaatu wasalaam abuubakarna dadkuu tukinayey riwaayadu waxay leey walam yakun abuubakrin yaltafitu abuubakar markuu dadka tukinaya hareeraha ma fiirfiirin jirin inagu adhiga soo gelayaynu tirinaa soo maha allahu akbar intuu yidhaahdo ba hadhow salaada markuu ka soo baxabu wuxuu yidhaahdaa ariga neefkii hebel ahaa ma arag arigii xaroon ayaa hormaray marka salaadan abubakar markuu dadka tukinayo hareeraha ma fiirfiirin jirine mowdicu sujuud buu fiirin jiray waana khushuuci jiray radia allahu canhu wa nabigaa soo galay calayhi salaatu wasalaam markaasaa sacabada loo garaacay qaar dadka qaarka bay yidhaahdeen in loo sheegaa la rabaa salaadiina lama hadli karo markay ku badiyeen buu gadaal soo fiiriyey markaasuu nabiga arkay sal l slam gadaal buu u baxay nabigaa ku yidhi makaanaka halkaaga iska taagnow intuu u ishaaray buu gadaal isaga soo baxay waata nabigaa tukiyey ala salaam hadhow buu wuxuu ku yidhi yaa abaa markaan meesha dadkaaga halkaaga joog ku yidhi maxaa u diiday markaasuu wuxuu yihi maa kaana libni abi quxaafata an yataqadama calaa rasuuli illaahi sala allah alay wasalam in abi quxaafa nabiga inuu hortaagnaado baa arrin habboon ila noqon weyday dadkiina wuxuu ku yihi maa lakum akartum tasfiiqa maxaa dhacay ood sacabagaraaca u badiseen markaasuu wuxuu yidhi midkiin hadday xaalad la soo dariisto falyusabix fainahu idaa sabaxa ultufita ilayhi hadduu tasbiixsada waa la soo eegayaa wainama tasfiiqu linisaai sacbada la isku garaaco dumarkaa iska leh xadiidkaa wuxuu ku cadiyey rag iyo dumarku masaladaba ku kala duwan yihiin masalada shanaadi wa cawratu rajuli ninka cawradiisu maa bayna suratihi xudunta iyo wa rukbatihi inta udhaxaysa weye lowga iyo xudunta inta udhaxaysa weeye cawratu rajuli waxaana loo dariishaday inay bawdada iyo dhulkan cawrada ka mid yihiin xadiidkii jarhad alfakidu cawratun ai fakidaka faina alfakida cawratun uu nabigu ku yihi calayh isalaatu wasalaam walow xadiid uu jiroo nabiga bawdiisu ay banaanayd fii zuqaaqi khaybara xadiid kalena uu jiro oo nabiga calayh isalaatu wasalaam abuu muusa alashcari qisada uu warinayo maalinkii ceelka uu soo galay isagoo abuu iyo cumar la joogaan bowdadiisuna faydan tahay markay cusmaan soo galayna uu daday oo la yidhi oo raggii kaleba bowdada maadan ka qarsanayne maxaa dhacay uu yidhi alaa astaxii miman tastaxii minhu lmalaa'ika ninkay malaa'igi ka xishootay ka sariigata miyaanan mudna inaan ka xishoodo qaarkood culimmadana si kale ay u akhriyeenoo ay yidhaahdeen kuwana isaga gabdhahoodii qabay kana gabadhiisuu qabay wuxuuga xishood badnaa haddaba ka isaga gabadha ka qaba oo ilaahay nin gabarh kaa qabay oo nin cawradaadii asturay qoladan kale laakiin adigaaba abaal kule inagu laakiin dhaqankeenu cagsi wey wallah mustacaan waa culimmada qiraa'ada qaarkood fahamka xadiidka ay aqriyeen wey xadiidkan cawratu rajul intaa inay tahay xadiidkaa jarhad baa asaas ah iyo afcaasha aadka u tira badan ee xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu xaalad dhaqaalo adag bay qaybihii hore nolosha soo mareen ilaa qofku hal go buu lahaan jiray qisadii uxudna waad xasuusataan baa laga yaabaa markii camaar ibnu yaasir maxaale muscab bni cumayr radia allahu canhu wa ardaah markii uu ku shahiiday dagaalkii hal maroo uu qabay baa marka lugaha lagaga dadana madaxu banaanaanayey markii madaxa lagaga dadana lugaha banaanaanayeen xaaladda saasaa laga joogay jaabir ibni cabdilaahi iyana markii la kanfayey lugahooda geedo iyo caleen baa lagu daday mara markii la waayey walidaalika waa dambe jaabir radi allahu canhu wa markuu isagoo waayeela baa laba goob uu qabay buu mid halkan ka iska saartay hal mid buu guntadayoo markaasuu allahu akbar yidhi nin baa wuxuu yidhi dee warheer dhammaadoon garba wax saaran baad tukanaysaa taabiciintii ka mida wuxuu yidhi innamaa facaltu haada liyaraani alaxmaqu milaka doqan dabaal adoo kaleeta inuu arkaan ugu talagalay oo xilligii nabiga managa laba goo heli jiray u sal alay wasalam maalinkii nabiga la yihi rasuulka ilaahayow annagoon garbaha iyo qaarka hore wax saarane ma tukan kartaa karaa wuxuu yidhi awalikullikum sawbaani oo dhammaantiin ma laba laba go waad heli kartaanba dadku waa qaar badan baa iska qaar qaawanaa oo hadduu marow hoos ku xidho helo wuxuu gor ku xirtaba aan haysanin duruuftii lagu jiray taasi cawratu rajuli weeye oo iyadana halkaasaa laga qaatay amaa xadiidka daara quطni iyo iyo bayhaqi min ariiqihi uu ka wariyey ee uu leeyahay ku cadaynaya maa fowqa rukbatayni min alcawrati wamaa asfala min asurati min alcawrati uu leeyahay xadiid daciif oo rajulu matruuka ah uu ku jiro cabaad ibni kaiir la yidhaahdo weeye cabaad ibni kaiir iyo daciifnimadiisana waa rijaasha uu ku sheegay imaam muslim fii muqadimati صaxiixi rijaal daciifi markuu tirinayay intani shantaa ragga axkaamtoodii wey walmar'atu haweenka dumarka ase tadumu bacdahaa qaarkeed way dumaysaa ilaa bacdin qaarka kale oo gacmaheeda nidhacyada kor uga qaadi mayso caloosheedana markay sujuudaysa bowdyaha kor uga qaadi mayso arrintaasi waxay u deliishadeen baa la yidhi in nabigu uu soo maray cala sl laba haweenoo dumaroo tukanaya markaasuu wuxuu idaa sajadtumaa haddaad sujuudaan fadummaa bacda alaxmi ila alardi hilibka qaarkii dhulka ku dhajiya faina almar'ata laysat fii daalika karajuli maxaa yeelay haweentu arrimahaas ninka lamidkuma aha waa xadiid daciifoon sugnayn wey sanadkiisana munqaic ruwaadiisii qaar baa maqan marka haddii ruwaadiisii qaar maqan yahayna waa daciif bay yidhaahdeen liljahli bixaali saaqiti qofka maqan baan la garanaynin qof wax lagu qaybsan karaa inuu yahay iyo in kale sheekh naasirna wuxuu faahfaahinta ka hadlay silsila daciifa laba kun lix boqol konton iyo laba baa duruqdiisaoo faahfaahsan ugu tegay haddaad doonayso haddaba qadiyaddaa gacmaha iyo caloosha kor loo qaadi maayo ah daliilu tafriiqi ma asixin asalkuna rijaal iyo nisaa inay isku mid yihiin oo lagu wada daydo weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam saa darteed waxaa leenahay madhabkeenna culimmadeenna shaaficiyadu mas'aladan daliilkii mar hadduu daciifay maa buniya calaa daciifin fa huwa daciifun waxaan sugnayn wixii lagu saleeyaay oo asalkii nusuusta sugan lagaga soo reebayey waa kay culimmadu yidhaahdeen atta'wiilu farcu tasxiixi markii la fasiraya xadiidka ee axkaam lagu salaynayo inuu sugan yaho asaxaa ka horaysa masalada labaadi wuxuu leeyahay halkaa laba masaluu isku raaciyey ta saddexaadii watakfidu sawtahaa codkeeda hoos bay u dhigaysaa bixadrati arijaali alajaanibi rag ajaanib oon maxaarimteediiy odaygeedii ahayn markay la joogaan hadalkeeda hoos bay u dhigaysaa arrintaas culimmadu waxay leeyihiin labaa loo cuskaday marka koowaadi qiraa'ada markay aqrido khashyata aliftitaani weeye caalamkan rag rijaal iyo nisaa dumarna waa caalam ilaahay khariiso dhex dhigay iyo dareeno si fudud buu dareenkooda isu taabtaa walidaalika ilaahay qur-aanku wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi maradu waqulna qowla macruufa hadalka ha dabcininoo ha qurxinina markaa waxaa dhacaysa haddaad si dabacsan oo quruxsan hadalkii la jiljilciyo u hadashaan in nin markii horeba aan iimaan badanoo celiya lahayn qalbigiisa wax ku duuloo bala aasaasantaa dhici karta qur-aankana waxay yidhaahdeen markii dhinac kale la eego nabigaa yidhi zayinuu aswaatakum bilqur'aani qur-aanka codkiina ku qurxiya maa adina allaahu lishayin maa adina linabiyin xasani sawti yataganaa bilqur'aani soo mahayn ilahi subxana wa taala ma dhegaysan sida wuu dhegaystay wax kale uma dhegaysanin nebi cod macaan oo qur-aanka ku qurxinaya codkiisa walidaalika min adabi tilaawati waxaa ka mid a ah qofku inuu qiraa'o quruxsan aqriyo nabigana calayi sala slaam markuu abuu muusa alashcari habeen qur-aan aqriyay soo maray waa ka subxii ku yihi laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri aali daawuud codkii quruxsanaayee ree aali daawuud baa oo kaleetaa lagu siiyey rasuulka ilah miya maqlaysa yuhi wallahi haddaan u helaani maqlayso laxabartuhu laka taxbiiran waa kuu sii qurxin lahaa waa kuusii xarxardi lahaa buu yidhi ereygaa uu yidhi ma aha xujadu markuu saa yidhi nabigu waa ka aamusay iqraar wey marka waa taqriiru nebi cala slam haddaba qur-aankii codkaha lagu qurxiyaa la yidhi qodka qur-aanka sida fiican ugu akhriyey oo qurxiyeyna adigoo keligaa socdo cajaladna ha noqdee ku soo jiidan dumarkiina waxaa la yidhi cod ragga soo jiita hadalkiina ha ka dhigina de haddii aad tiraahdo codkii qurxi oo qur-aankii kor ula dhawaaq soo wixii qur-aanku ka digayo lagama cabsanayo waxay yidhahdeen fuqahada shaaficiya rag lamid ahaa halkaasay ku saleeyeen markay rag ajaaniba joogaan ama ay maqlayaan waana tafriiq saxiixa wey waidaa naabahaa shay-un waxadii uu la soo darsoo ku dhaca si salaad salaada dhexdeedana safaqat way tasfiiqsan inama tasfiiqu linnisaai xadiidkii saxiixa ayaan soo marnay weeye isagana wa jamiicu badani lxurati haweenta xorta ah jirkeeda dhammaantii cawratun weeye ilaa wajhahaa wa kafayhaa wejigiya labada cumaacumood maahane inuu jirka dhammaantii cawro yahay shuruudulxijaab adilada badan ee ku soo aroortay baad ka garan ilaa xadiidkii ummi salaamo uu ahaa rasuulki ilaahay ow dumarkii haddii la yidhi yaynan lugahooda waxa ku jira muujinin maradiina isbaaq ha sameeyaanoo ha isku qariyaan maxay samayna inta in la eg bay dhulka gaarsiin markaasuu wuxuu yurkhiina shibran calaa saxi tafaasiil yurkhiina shibran waxaa weeye taakadu waxay ka bilaabataa halka raggu ay marada ku joojiyaan iyagu waxay dhaafinayaan buu yidhi shibran taako markaasa waxay tihi idan tankashifu aqdaamuhunna hadday taaka keliya la dhaafiyo lugahoodii baa soo bixi markay tallaabsadaan markaasuu wuxuu yurkiina yurkiina diraacan walaa yaziidna dhudhun hasii ha dheereeyaan yaanay ka badinin lugihii baa la qarinayaa ama alwajhu walkafaani nusuus badan baa loo jiisay ilaa maa dahara minhaa baa ibnu cabaas iyo saxaabo kale ka sugan tahay inay ku fasireen wejiga iyo kafaynka nusuus kaloo tiro badanna waa loo dariishadaye waa masaladay dooda adag sheekh naasir iyo culummada reer xijaas dhex martay marka adilo aad u tira badan haddaan rabto risaaladiisan ugu dambeeyaan raddulmufxim baad ka helaysaa wejhigale jamhuur ahlilcilmina qabaan inaan wejiga iyo kafaynka cawro ahayn nusuus badanna leedahay laa siyamaa fi salaati haddii la yidhahdaba salaadda waxaa aad kuusii tusaya xadiidkii xasanka ahaa ee tirmidi ee uu lahaa qowluhu tacaala fii suurati اlxijri walaqad calimna almustaqdimiina minkum walaqad calimna almustakhiriin kuwa horay u cararee safafka hore aadayna waanu ognahay kuwa gadaal u soo gurtaee safka dambe dumarka ku xiga yimidna waanu ognahay uu sheegaya sababu nusuulkeedi inuu ahaa in rag ay jireen markay haweenka iyagoo ka cararaya fitanna horay u carari jiray khayru sufufi rijaal aakhiruha ka carari jiray iyo qaar gadaal isoo dhigi jiroo markuu rukuuca iyo hoostaa ka fiirin jiray ama dugaalka iyo neefta halkaa ka dugsan jiray ay jireen marka haddii hoostaa laga fiirin jiray riwaayaadka qaarkood qaar bay wejigooda fiirin jireen bay leeyihiin in wejigu banaanaa waad ka gata alaa kulli xaal waa masale faahfaahinteeda mawduci kale leh laakiin wax kalaa soo kordhay waalamatu haweentu addoontu rajuli ninkay lamid tahoo laabtay qaawin kartaabay yidhaahdeen qowlkani waa qowl fuqaha badan ay yidhaahdaan marka laba mas'ala waa muhim marka haddaan munaasabadaa joogno inaan tilmaanno baaburiqi kama hadlayo iyo sharcigu inuu jireeye wax weynba waa wax xikmad badan ku jirto haddii nidaamu riqigii jiri lahaa wax badan oo dhibaa laga badbaadi lahaa caalamkuna ka baxsan lahaa laakiin goortii ilaahay keena ha la arkee hadda xaaladda alamatu karajuli laba mas'alo labadaba wax jira wey haweentu addoon ha noqoto ama xor ha noqotee waa un qof dumara tarkiibadii iyo abuurkii ay lahaydna waa un isla iyadii qaaciido sharci ana ma jirto iyo waaqica midna oo dumarka xortiya addoontu way kala qurux badan yihiin laleeyahay addoontu waxaa laga yaabaa inay carab noqoto oo gaal carab oo lasoo qabsaday noqdo inuu caddaan noqotaa laga yaabaa inay afrikaan noqotaa laga yaabaa jamiici ajnaasta bani aadamku uu leeyahay waa wasfi ay mid waliba qaadan karto saas darteed wixii dumarku ha is-asturaan loo yihi iyo wixii fitan laga cabsanayey iyo wixii kayfiye qaabay u abuuran yihiin iyo xubno ay dumar xora lahaayeen bay kuwan kalena leeyihiin intii lalahaa eray hadal la yidhi iyo muuqaal hala asturoo fitnay kicin lalahaana dee kuwanna waa taallaa iyadoy sidaas tahay haddana waxaa mutawaatir ah fii cahdi salafi dumarka addoommada ah looma asturi jirin sida kuwa xortaa ah loo asturo uma asturaan jirin ama xagga socodka iyo wareegga ha noqoto ama xagga dharka iyo labiska ha noqoto isku mid ma ahaan jirin labadaa arrimood iswaafajintoodii bay culummadu laba u qaybsameen qolo waxay yidhaahdeen dhammaan nusuusta xijaabka amartay ee la yihi yaa ayuha الnabiyu qul liأزwaajika wa banaatika wa nisaaءi اlmuؤminiina yudniina calayhina min jalaabiibihina la yihi iyagu hade nisaaءi اlmuminiin bay ka mid yihiin oo addoontii hadday muslimo taho hadda salaaday tukan waa laga hadlaya cawradeede aayaddan cumuumkeeda wax ka saaray ma laha nabigu markuu leeyahay sal laa yaqbal salaata xaa'idin ilaa bikhimaarin gabarh qaan gaartay iyadoon madaxeeda dadin salaad ilaahay kama aqbalo ma jiraan wax nas oo qadoonta ka soo reebaya ma jiraan xaqaayada shariicada axkaamteeda satru nisaa'i la amray ee fitnada iyo curyiga laga baqayana wax ay kaga duwan yihiinoo aathaarihim ma jirto walidaalika ay culimo badan ku tageen alamatu kalxurati fi lcawrati addoontu tan xortaa ah waa isku mid fi lcawrati walidaalika waxay yidhaahdeen walaa daliilati tafriiqi in la kala saaro gabadh saaka addoon ahayd oo maanta duhurkii la xoreeyey saakana qaarqaawanaan ku soco duhurka kadibna waa inaad qam iska soo dhigtahay wax daliila ma jira yihahdeen waxay qam isaga dhigaysay bacda duhur unbaa qabla duhurna yaalla abaabuurkeeda ha noqdo ama adilada cumuumka ee ha noqoto haddii naaxiyat اladila la eego weli intii culimmada ka hadashay aan arkayey laa aaya walaa xadiid cumuumu nisaa iyo axkaamtooda amada ka reebaya aanu maarag walow in badan aan isku dayay culimmada alamatu karajuli leh daliilkay u cuskanayaan macnaheedu waxaa weeye intay go soo macaw soo xirato halkaa xuduntaa ka xirato ba iyadoo qaar qaawisee ninka banaanka ordi kartaa wey sheekadu ama waayeel ha noqoto ama dayar ha noqoto ama dhaxaad ha noqoto wey weli ma arag laa aaya walaa xadiid tilmaamaya gabadh addoonahoo muslimadihii inay sida ninkaoo kaleeto iyadoo qaar qaawan socon karto weli maanan arag daahirka adilada haddii la eego waa qadiyadaas qadyada ee laakiin tixgelinta mudan laga soo bilaaba min cahdi الصaxaaba cusuurtii salafku in badan oo ka mida markaad qasaska iyo taariikhdooda akhriyayso gabadha addoontaa way iska madax qaawanaan jirtay gabdhaha addoommadii waa iska madax qaawanaan jireen tana iyadana waxay noqotay waxay culimmadaasi yidhaahdeen curfigan caamka ah bimansilati اlijmaaci wey ijmaac booskiibuu gelayaa saas darteed inay nusuusu saacab noqoto camalkii salafkana uu sidaa uu shaayic noqdo inaan xataa madaxooda la qarinin waxay yidhaahdeen labadaas waxaan isku waafajin karnaa nusuustan xijaabkii inaan nidhaahno khaasatu bilxaraa'iri bay khaas ku tahay saan baan ku jamcin karnaa bay yidhaahdeen calaa kulli xaal haddii mara daahirka nusuustu ay cumuum tilmaantay cilladii iyo fitankiina labadaba ay ka dhalan karto rag iyo dumarna aynan nusuustu kala qaadin waxaa iigula dhowaa inta aan arkayay cawratu lamati kalxurati in loola dhaqmoo la yidhaahdo wallahu aclam faslun fasalkanina wuxuu ku saabsan yahay salaada waxyaabaha jebiya fii mubilaati salaati salaada waxyaabaha buriya buu ku saabsan yahay wladii yubilu wladii camalka yubilu buriya asalaata salaada buriye ee jebiya axada cashara shay-an kow iyo toban shay weeye kow iyo tobankaa shay markay culimmada qaar soo ururiyaan waxay yidhaahdaan saddex baa lagu soo ururiyaa nooc waxaa nooca koobaadi inuu bulo shardi shuruudii salaada ka mid ah oo isaga la-aantii aanay asaxdeen baa salaada dhexdeedii baxay sida tahaaradii satrulcawradii iyo wax lamida ama rugni min arkaani salaati ka mid ahaa baa isbedelay sida niyadii oo kaleeto ama qofkii fal wuxuu sameeyey aan salaada la socon karinoo fii maqaami alkhushuuci waalkhuduuci aan geli karin oo tiro badanoo hadal lahoo ficil leh laakiin wuu kala qaadqaaday marka wuxuu leeyahay kow alkalaamu hadal alcamdu oo kas ah qofku kas inuu u hadlo halkaa waxaa ka baxday alkalaamu naasiyan hadduu hadlo isagoo ishalmaansan inuu salaad ku jiray aan is isagoon is-ogeyn salaad inuu ku jiro haddii uu hadla inaynan jebinaynin waxaa loo deliishaday xadiidkii qisadii dulyadayn nabigu sal ly slam laba ragcadood buu tukaday kadib buu kacay oo halkaa ku tiirsaday dadkii waa laga wada hibaystay wa filqowmi abuu bakrin wa cumaru baa ku jiray markaasuu la hadlo rasuulka ilaahayow anasita am qasurati salaatu ma salaadaa gaabatay mise waad halmaatay nabigu wuxuu yihi kullu daalika lam yakun midna ma dhicin intaasi markaasuu wuxuu yihi balaa qad nasiita waad halmaantay markaasuu nabigu dadka intu ku soo jeedsadu wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn war ninka wuxuu sheegaya ma qaaluu nacam haa meeshiisi intuu ka galay unbuu laba ragcadood oo kala raaciyey hadalkii iyo ficilkii oo dhan saxaabadu ay hadleen iyo nabigu nabig ala slam isuma haysani salaad inuu ku jiro iyagana waxay qiyaasayeen in salaadiiba la gaabiyey oo laga baxay qofkaan haddaba is-ogeyn salaad inuu ku jiraayey hadalkiisuma buriyo alkalaamu alcamdu wuxuu buriyaa min alcaalimi qof caalim oo garanaya inuu hadalku salaad buriyo oo xaaraan yahay qofkii og buu salaada ka jebiyaa qofkii jaahilkaa ah waxaan salaad inuu jebiyo ee iska hadlaayay dhib ma laha waxa uu daliila xadiidkii mucaawiyat bn xakami sulami markii nabiga cala salaam aayaddu ay soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiin zayd ibna arqam iyo keyrkiiba ay yidhaahdeen faumirnaa bisukuuti wa nuhiinaa cani ilkalaami hadalkiina waa naloo diiday aamusna waana la faray mucaawiyat xakam sulami baa yimid wuxuu aqoon jiray salaada marka la galo ninka garabkaagaa ah inti lala hadla la dhimis ragcadood bay dhaaftay bal waran reerkii iyo ka warran waa iskaga sheekaysan jiray salaada isagana ma oga salaadii intuu galay buu nin wuxuu guri war warran imisaa la tukaday see leeyahay ninkii baa shib jiri oo la hadli waayey dadkii oo saail qoorka uga soo wada fiirinayuu arkay daadna markaasuu waa sukla ummayaa horooyadii uhiinayay maxaad iga soo wada fiirinaysaa bulioo sameeyey wuxuu laakinanii lamaa ra'aytuhum yusakituunanii sakatu markaa arkay in lay aamusiinayo oo saa gacanta l afka gacanta lai saarayo baan iska aamusay nabigu a salaada marka laga baxay soo celi ma dhihin wuxuu yihi salaadani kalaamu naasi uma suubado dikrigi iyo tasbiixi iyo qiraa'o weeye ninka salaada lijahlihi baa loogu cudurdaaray sowmaa kow laba walcamalu lkaiiru camalka badan inuu dhaqdhaqaaq badan sameeyo qofkii dhaqdhaqaaqa badan xaddiisu maxay tahay xaddiisa culimmada fuqahadu mas'aladan min xaysu اljumla way isku raacsan yihiin shayga badan ee la yidhahda yatanaafaa maca asalaati salaada wuu jebiyaa xadda waxa badana yatanaafaa maca asalaati maxay tahay marka la yidhaahdana waa la isku qabtay fuqahada shaaficiyadu mas'aladan waxay waxoogay miciin bideen madhabka maalikiyada maalikiyadaa waxa badan iyo waxa yar bay saddexda ku kala saaraan oo waxay yidhaahdeen nabigaa wuxuu yihi athuluثu wاthuluثu kaiirun ulu waa badan yahay soo ma aha saddex ka bilow bay yidhaahdeen marka saddex jeer hadduu sameeyo waxay yidhaahdeen way badatay saddex dhaqaaq hadduu sameeyo wey ama saddex tallaabo ha noqdo ama saddex jeeroo gacanuu qaaday waxay ku xireen mutataaliyaatin oo isku xiga qaarkood way sii faahfaahiyeeno namaadiji iyo badan bay keeneen oo waxay yidhahdeen haddii uu boodo oo kaleeto wasba alfaaxisha wa darba alfaaxisha ninbuu bahal feere ninka salaad kuma jirta nin feertamaya iyo nin bootin dhisanaya salaad kuma jiro walow darbadaa lagu bushiyey xadiidkii qatlulwasaqi fi salaati in la dilo ahayd hal darba nin ku dila ajarka badan loo sheegay salaada iyo keyrka makhaarijkeedaba ku dilan lagu dilana la ogolaaday xadiidkaasaa waxoogay bushiyey camalka kaiirkaa ah haddaba shaaficiyada miqiyaaskoodu gacanta haddaad qaaddo inta dhaqdhaqaaqaasi socda xaraka waaxida weeye laakiin gacanta intaad qaaddo haddaad dhigtoy xasisho xaraka waaxida wey marka labada soo qaadana laba wey haddii laakiin aynan xasilin ilaa ay soo noqoto hal mid wey markay miqyaaska alaaa xarakaatin tirinayaan camalka kaiirka ah haddaba mar salaada ma jebiyaa maya oo maxaa u daliila nabigu ka sugan yahay calayhi salaatu wasalaam nabigeenna waxaa ka sugan dadka isagoo salaada baraya inuu mimbarka dushiisa ku istaagay oo allaahu akbar yidhi oo qiraa'adii dhammeeyey oo uu rukuucay oo uu soo toosay markaa kadib gadaalgadaal intuu soo dego mimbarkii ka durkay uu sujuuday markuu dhammaystayna halkiisii ku noqday afartii ragcadoodba oo uu yidhi saa waxaan u yeelin aad igu dayataan camalkani haddaba waxaynu leenahay xadiidkaasi wuxuu ku tusay camalku haba batee hadduu min maslaxati salaati yahay dhib ma laha oo dadkii salaadoodii inay arkaan say u tukanayaan iyo tacliimteedii ayaa keentay mimbarka in loo fuulo camalku haba batee min maslaxati salaati walidaalika imaamu siyuuطi raxima اllahu tacaala kitaabkiisa alxaawi fi lfataawi risaaladan ku jirteeda baslu lkaf fii itmaami saf marka uu ka hadlayo safka kaa horeeyo haba kaa fogaaday haddii laga baxo maxaad samayn wuxuu yidhi waxaa waajiba in la galo liman araada fadiilata aljamaacati waa markuu leeyahy walam usbaq ilayhi waxay horreeyeen ma arag wuxuu leeyahay haddii ay badata tallaabooyinkiina yucfaa cani ilkaiiri liannahu min maslaxati salaati safka hore in la buuxiyo nabiga ala sl man wasala safan wasarahu llah waman qaaca safan qaacahu llah marka saas darteed waxay yidhaahdeen leeyihin hadday min maslaxati salaati tahay dhib ma laha sida ninkii imaamkaa ah baa wax ku dhacay safkan dhawaa ka dheeryahay ninbuu damcay boodkiis inuu geliyo gelintii waxay u baahatay akara min alaai xarakaatin waxay leeyihiin jaaza liannahu min maslaxati salaati intaa hadday noqon lahayd waxaan dhihi lahayn camalka kaiirka ah in maslaxadda salaada ahayn waa jebiyaa xadiid kale inagu hor yimid waa xadiidkii umaama binti zaynab nabiga alay slam gabadhu awowgu ahaaye umaama ay dhashay umaamo binti zayn zaynab ay dhashay